اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii lixaad aynu ku soo dhex jirnay kitaabkeeni laamiyat ibnu wardiga ahaa ama fatxu raxiim araxmaan kolba sidii loo yaqaano ayu kafin lam tufid ayu kafin lam tufid mima tufaad faramahu llahu minhu bishalal لا تقول أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل قد يسود المرء من غير أب وبحسن سبك قد ينفزغل wakada alwardu min ashawki wamaa yatlucu lnaarjizu ilaa min basar maca anii axmadu allaha calaa nasabi idbi abi bakrin itasal qiimatu linsaani maa yuxsinuhu akhara alinsaanu minhu aw aqal uktumi lamrayni faqran waginan waksibi lfaalsa waxaasi man batal waayahay laa taqul hadhihin ayu kafin gacan kastoo lam tufid aan faa'iidaynin mimaa wixii tufad la siiyey ama loogu deeqo ama ilaahay u faa'iideeyey subxaanahu wa tacaala hee faramaahu allahu allah ku tuura buri sheekhu raximahu allahu tacaala maxaa lagu tuuri bishalal faalug iyo waxa weeye balballow iyo balaayaha ku dhacda ayuu yidhi sheekh raximah allahu tacaala shalalka waa faaluga ama qalalka ama lugiya gacan qofka inay dhacdo laa taqul dhihin aslii meeshaan ka soo jeedi oo fasli waxaa iga beermay abadan innamaa aslu fataa maa qad xasala wey qad yasuudu waa ugaas noqdaa waa madax noqdaa almar'u shakhsigu waa madax noqdaa min ghayri abin aabbala'aan haddee qaar baaba ambiye laga dhigaaba ayagoon ahbalahayn nebiyullaahi ciisa ka mida soo maa hogaamiyuu noqdaa qofku biduuni ab marka hadalkaa hore ayuu daba joogaayo wuxuu ka wadaa qofka raganimadiisa meel ku gaadhi karaaye ma aha inaad tidhaahd aabbahay baa madaxa marka anna madax baa noqon laakiin waxaa la yidhaha way fiican tahay qofka madaxda usrada madaxda ka soo jeeda inuu dadka madaxu noqdo usrada ganacsiga ka soo jeeda inuu ganacsiga asagu u leeyahay haddii kale wax badan baa isdaba maraya wa bixusni sabki dhalaalinta wanaajinteeda ayaa qad xaqiiqee yunfaa la zuuliyaa azaqal mirirka birta daxalaysatay markii si fiican loo dhalaaliyo maxaa ka zuula ii sheega mirirkii soo maaha kalaa bal raana calaa quluubihim soo maaha nakata fii qalbi nuktatan eesh sawdaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka birta sida loo taba ma taqaanaan buuf buuf buuf so lagama siiyo markaasaa kolka hore maxaa lagu samaynayaa dabkaa la gelinayaa markay guduudato maxaa la samaynayaa saas uu qabanayaa soo maaha intuu gadaal damba halkaga qabto nig nig nig nig buu garaacayaa meeshan maxaa yaalla biyo biyaha la dhex gelinaya naqasa kabacdi baa dabkii lagu celinayaa kabacdi bahashii daxalaysatay ee mirirtay ee mirirtay ee ayada dhanba baaba ahayd ayada dhanba baaba ahayd maxaa lagu samaynayaa wa bixusni sabki qad xaqiiqa yunfa waa la zuuliyaa eesh azaqal mararkii baa la zuuliyaa ui markaa iyadaw haddii si fiican loo dhalaaliyo waxaa la yidhaha mataqaanaa guunta markay af fiican yeelan weyda ama marka laba jeer geedka ku dhufato ama aad meel ku dhufataba ay afka ka jajabto waraabinta biyahan laga dhargino si fiican baan loo dhalaalino si fiican baan loo tumin waayahay wa sabki marka saasaa loo jeedaa wakadaa kalmadkuurikaa la soo sheega waxaa la mida alwardu ubaxa ayaa la mida kaa'inuu wuxuu ka aaday min ashawki geedka qodaxleyda ayuu ka aaday wamaa yadlucu narjisu nerjiskuna maba ka soo dhashaba ilaa min basal baasha basasha la yidhahda ayuu ka soo dhashaa wy nerjiskuna muxuu ka soo dhashaa ii sheega basasha qarmuun ayaa dhasha u ka aadi markaa wakadaa kalmadkuuri kaa la soo sheega waxaa la mida alwardu ubaxa ubaxana kaa'inuu wuxuu ka aaday min ashawki ka aaday geed qodaxle ayuu ka soo dhashaa wamaa yadlucu kama soo dhasho annarjisu cawska narjiska la yidhaahdee quruxda badan yaa yacnii nafsilfidaa'u litakni raaqama absamaw wazanow shanabunahi ka min shanabin yaftaru can luulin radbin wa baradin wacan can aqaaxin wa dalcin wa can xababi narjiska waa caws aad u qurux badan wey wamaa yadluxu kama soo dhashaa narjisu narjiska cawska la yidhahda quruxda badan ilaa min basal basasha qarmuunun buu ka soo dhashaa saa darteed waxa weeye ubaxuba hadduu ka ahaaday geedka qodoxlayda ee dadka dhibaateeya narjiska quruxda badana cawskaana uu ka ahaaday basal hee hee haddaba qofku bilaa abbuu saad noqon karaa wax hogaamin karaa marka iyadaa weye aahey marxaba sheekhu wuxuu is yidhi halkan eh, naadim raximahu allahu tacaala naadimka wuxuu is yidhi nin iyo waxbaad ka soo sheekaysaye oo waxaad sheegtay nin bilaa aabba iyo bilaa asal iyo madax noqon karee dadku arbay ku moodaan adiga inaad tahay oo macnaheeda ay u fahmaan wadaadkan aabba fiican ma lahoo wuxuu ka wadaa anu haddaana aabba fiican ka soo jeedin ama aabba aanan lahayn hee haddii waxa weeye nin rageed baa noqday saa darteed qof walba reeganimatiibu rafcu tawaam waxliya kugu samayna wuxuu ku leeyahy war maaha aniga abtirkaygan kuu sheegay aniga si gobayga unbaa ila maraye aniga inaan ahayn baan kuu sheegaya maca anni anigu axmadu waan ku xamdinaya allaaha alle calaa nasabi nasabkan ka soo jeedo iyo maca nasabi baan ugu xamdin wey idcile biabi bakrin ittasala dheh idcile ittasala wuxuu la xidhiidhsadaa biabi aabbahay bakrin abibakrin biabi bakrin abubakar anuu nin reer beni taym abaanahay buri oo qurayshi ah oo abubakar reerkoodiia ayaan ka soo jeedaa qurayshi baanahay asharaaf baanay shariif baan ahay maca ani anigu axmed waan xamdina allaah alle hee calaa nasabi nasabkayga idcile ittasala nasabii biabii bakarin abibakar baaban galaaba war ninku waa nare abubakare iska jir nasabkiisa baa lama taabtaane abubakarna waa ninkii eh, nabiga nool calayhi salaatu wasalaam salaada tukiye radia allaahu tacaala canhu wa ardaah yacnii masiyadiisa iyo iyo ilaahi subxaanahu wa tacaala siduu yacnii u sharfay ee u karaameeyey qaala naadimu raximah allahu tacaala qiimatu linsaani insaanka qiimihiisa iyo waxgelnimadiisa iyo dadnimadiisa iyo wanaagiisa iyo barwaaqadiisa iyo badhaadhihiisa iyo ammaanta la ammaanayo inay runtii inay beenta maxaa lagu kala gartaa maa shay baa la fiiriyaa yuxsinuhu u wanaajiyey maa wixii yuxsinuhu u wanaajiyaa qiimihiisu ku fadhiyaa ninkii dabaq dhisay injineer dhammaystiran wey ninkii arda kiciyo qur-aanka baray waa macalin qaariya ninkii waxa weeye eh, maxaanku dhahaa ii qof bini aadama xanuunsanaya badbaadiya waa dhakhtar jaliila qiimatul insaana insaanku wuxuu ku qiimaysan yahay maa yuxsinuhu wuxuu wanaajiyo akara badaya badsaya alinsaanu insaanku maa facala wuxuu samey min ixsaan ixsaana minhu xaggiisa oo amase aqalla yaraysa yaaba asagay u taallaa wax badanoo wanaagsan hadduu qabtana qiimatlinsaani maa yuxsinu wax yar hadduu qabtana qiimatlinsaani maa yuxsinu waxba hadduusan qabanina culays ba adduun ku yahay iskaga tago waa dhaandhaanoo kale waayahay fafqar bicilmin walaa tajal bihi abadan fanaasu mowta wa ahlulcilmi axyaahu wa qiimatulmari maa qad kaana yuxsinuhu waljaahiluuna liahlilcilmi acdaahu ma dhahna taana faafqar kufaan bicilmin cilmi kufaan iyo aqoon kufaan walaa tajhal bihi abadan jaahilnimana ayadana ha ku noolaanin oo ha ku raali noqonin oo jaahil ha noqonin weligaa yaallaha fannaasu dadku mowtaa kuwa dhintay weeye wa ahlulcilmi ahlulcilmiguna axyaau kuwa nool weeye bacda mowtin waa la sheegsheegi wadikru bacda almowti axyaau qaacida gabay buu ahaa wadikru sheegsheegitaan lagu sheegsheego bacda almowti geerida gadaasheeda axyaau kaanadoo nooloo kale ka dhigan wa qiimatulmari shakhsiga qiimihiisu maa qad kaana yuxsinu wuxuu wanaajiyey un weeyi waljaahiluuna dadka jaahiliintana liahli lcilmi acdaau ahlucilmiga waxay ku dhaheen cadowgay bay nagu yihiinbay ahlucilmiga ku yihiin weeye waa yahay qiimat linsaani maa yuxsinu akar alinsaanu minhu aw aqal uktum qaribu kori naadimku al amrayni laba arrimood weligaa yaalaha dadka hala wadaag faqran faqrigaaga iyo baahidaa dadka la wadaaga wakinan taajirnimadaadana dadka la wadaaga waksib ilfalsa lacagna tabac oo ninuu nin shaqeeyo lacag sameeya noqo uruuri bahashoo shili shili ku dar wa xaasib la xisaabtan mandul batala e, e, ku ciyaara lacagtaoo ku baatula oo waxa weeye e, lacagta ku loofarana asna la xisaabtan ama adigu dhal ama walaalkaada cid cid kalahaada ama ha kuu shaqeeyo ama si kalaba aad soo hashan uktumu lamrayni laba arrimood dadka ka qarisa istaciinu lixaajaatikum bilkitmaan fa ina kula dii nicmatin eesh maxsuudun ka waran inagoo safara saddex nin baad wadda iskaga soo dhacdeen waad sheekaysateen markaasaa waxaad ku tiri caalim baana alloo maalqabeen baana hadda lacagaan wataa waxaan hadda keeshkan ku ralana hadda waa lacag war ma ka haysa ma ku tusaa waad u furtayba maxaad filaysaa marka intay ku dilaan hee inay kaa qaataan faqiir baan haddaad tidhahdana war waxaan inta yara sahaydeen wadeenno ayuu naga dhammaysana naga reeba way kaa dhuumanayaan sidaadaba faqrigaagana dadka ka qarso yaxsabuhum aljaahilu akhniyaa min atacafufee tacrifahum bisiimahum laa yas'aluuna annaasa ilxaafan sidoo kalena hinadaada dadka ka qari sirtaada ilaali lacagna shaqayso qof kastoo lacagta ku baatula oo ku ciyaara oo ku dhowdhabeeyana yaa oo ku loofarana la xisaabtan waxaasi manbadal badal taasaa loo jeeda markaa idaha boonay war waa sidee dheh kada ma lacag marsee leedahay saasna markawaa yahay waa yahay wadaric ka diric dhigo jaddan yacnihii waxaad ka dhaqan dhigataa ood ka yacnihii dirac ahaan u gashataa jaddan xaqiiqada wa kaddan iyo camalka iyo yacnihi dadaalka wajtanib ka dheerow suxbat alxumqa ama xamqaa toqomada la saaxiibtinimadooda ka dheerow wa arbaabi alkhalal yacnihii kuwa dhiman iyo dhimanaanta asxaabteedana ay asxaab arbaab macnaa wey ka dheerow ayagana laba qolana wuu kaaga digayaa laba arrimoodna wuu ku faraya ha waddaric waddaric soo saa idinma qorayo ka dirac yeelo wa arbaabal yani maarata bakal riwaayo kalaa tidhahda bakhayliintana hala saaxiib wa ayu daa'in adwaa min albukli wey wa dinaarun yunfiquhu cala asxaabihi fii sabiili illaah afdal danaaniir diinaarun yunfiquhu arajulu calaa ciyaalihi wa diinaarun yunfiquhu calaa daabatihi fii sabiili illaah wa diinaarun yunfiquhu calaa asxaabihi fii sabiili illaah waxaad ka dhaqan yeelataa waxaad dirac waxaa la yidhaha asal ahaan dirac cambuurka la xidha marka dagaalka la gelayo oo tusturka la ysooga dhigo hubka oo shafkiiyo meelahan xabad xidhaha ayaa waxaa la yidhaha dirac iyo halmadka dhana la xidhay waxaan dhanaa dee qalabka la xidhaa la yidhahda labis ka dhiga lagu yidhi jaddan xagga dadaalka iyo waxa weeye xaqiiqada iyo waxa weeye howlkarnimada iyo alijtihaadka iyo waxa weeye eh, aljaddu fi lamri alijtihaadu huwa masdaru jadda yajiddu ama yajuddu jiimtana waa la godaa waanaan hoos dhigaaye min baabi daraba yadribu waqatala yaqtulu wey walismu yacnii aljiddu bilkasri alaakhiri minhu eh, buu ku yimaadaa wa yuqaalu yacni maarata adigu wahaluma jar waddiric ka dhaqan dhigo oo ka labistigo jaddan xaqiiqada iyo wakaddan dadaalka iyo camalka fiicanoo la qabto wajtanib ka dheerow suxbat alxamqa toqomada iyo dhaandhaamada iyo candadawlada iyo kuwa xunxun iskaga ilaali ee waxmagaratada wa arbaabi alkhalali iyo kuwa dhiman ee khalalka ah ayaga dhanba handikaabkan waxba kala garanaynin caqli ahaan iyo fikrad ahaan iyo dadnimo ahaanba u liita ka dheerow marka ayadaa way likulli daa'in dawaa'un yustadabbu bihi yustadabbu bihi ila alxamaaqata acyat man yudaawiiha gabay baa dhahaa xanuun walba horta dawo laga daweeyuu leeyahay laakiin xamaaqada iyo doqonnimadu acyat man yudaawi qofka daaweynaya ma daalisayba lama daweyn kara markaa waana abuur ilaahay miyaa la daweyn karaa lama daweyn kara ilahay baa saa u gala marka ayadaa weye ittaqi laxmaqa laa tasxabu hala saaxiibin weligaa iska ilaali inama alaxmaqu kathawri khalaq wuxuu lamid yahay dibi dibibuu lamid yahay qofka doqonkaa waa doqon cinda dawl wey waxma kala garanayo kulamaa raqacta minhu jaaniban yani maaratay xarakathu riixu wahnan fankharaqa dhinac kaluba aadiba markaad xaggaa ka soo duudid eed kabkabtid xoogaa ee isku yar hagaajisida meel kaloo marka iyadaa ayuu sida dameerkii oo kale ayuu ka qaydi marka iyadaha weeye waxba ma dhaama marka iyada hee bini aadamnimada unbuu ku dhaamaaye yacnii maaragtay iska ilaali bayna kun buu ku yidhi qaala naadimu naadimkii wuxuu yidhi kun ahaw bayna tadbiirin bayna tabdiirin yacnihii daadaadin iyo wa bukhlin bakhaylnimo inta u dhaxaysa ahaw cafwan cafwan raalli ahaadaa yacnihii e, bayna tadbiirin iyo wa bukhlin intii ka ah rutbatun darajo ayaa ahaatay wakilaa haadayni labadaa la soo sheegay indaama ay riwaayo kale inzaada inzaada hadday ziyaadaan ama in daama hadduu daa'ima saaxiibaha saaxiibkaad qatala way dilaan ina almubadiriina hee kaanuu min ikhwaani shayaaiin wey sidoo kale wa ayu daa'in adu aladiina yabkhaluuna waya'muruuna naasa bilbukli labadaasi rutba iyo daraja udhaxaysa labadaa dhexdooda ahaw ilaahay qur'aankiisa wuxuu kaloo ku yidhi walaa tabsudhaa kula albast laa tajcal yadaka ilaa unuqia maqluulatan ilaa cunuqika gacantaada midba khayloo gacanta alle kago'o ku go'on waxba bixilin oo iimaan laha noqon sidoo kaleete mubadil kuloo faro oo hantida iska daada waxa gacanta ku jiro dhan bixiyana ha noqon rutbatun daraja ahaata labadaa inta udhaxaysa wa kilaa haadayni labadaa aan soo sheegnay haadaynta waxdu celin labadaa waa tadbiirka iyo iyo bukhliga indaama saaxiibuha saaxiibkeed hadduu arrinta iska daa'imo labadaa mid ka mida uu ku dhegsado qatalaa waa baabaneen labadaasi diddiba isku yihiinoo labadaba qofka kuma kulmi karaane marna inuu iska daadaadiyo marna uu bakhaylo ma jirto ama bakhayl buu ahaan ama wuxuu ahaan mid deeqsinimadiisu xadka baxtaho waxaba khasaariya markaa bayna tadbiirin daadaadinta iyo wa buklin bakhaylnimada rudbatun daraja ayaa ahaatay dhexdooda weeye wakilaa hadeyn labadaa nin haddii daama saaxiibuha eh, saaxiibkeed eh, eh, qatala way dilaan markaa iyadaha wey halkaasu ku babaa walidina yunfi idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu waa israafka wey aayaddaasaa sheegaysa idaa anfaquu markay wax bixinayaan lam yusrifuu kuma xadgudbaan walam yaqturuu kuma bakhayltamaan quduuc wa kaana bayna daalika qawaama xaalan wasadan baa loo jeedaa markaa idaa waa yahay waa yahay laa takud yacnii ha dheehin ha dhexgelin naadimku wuxuu ku yidhi laa takhud ha dhuumbannin fii sabbi saadaatin madaxdii hore ugaasyadii hore suldaamadii hore garyaqaanadii hore nabadoonnadii hore culimmadii hore ummaddii waxgalkaydii hore yacnii caydooda markay dhintaan kabacdi ha dhuumbannin ha dhexgelin alladiina kuwaasoo madow tegey innahum iyagu laysuu ma ahayn biahlin ahl lizalali simbirxashada ehelba ooma ahayn niman wanaagsanoo adduunka wax ku soo kordhiyey bay ahaayeen simbirraxashaba ehel uma ahayne afkaaga qarmuunka badan kala tago ha ku xagxaganinoo waxa kaga sheegin laa takhud fii sabbi saadaatin madow culimadii tagtay iyo dadkii taga waxa ka sheegin iska ilaali haddii kale waadaan baa kula go'aysa naftaada waxaasa ugu sheekeen markaa iyadaa eh, nabiga calayhi salaam xadiid baa ka sugan laa tasubbu lamwaata dadka dhintay waxa caayina fa inahum ayagu way tageen waxay ahaayeenna way la tageen tilka daaru laakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaadan wlcaaqibatu lilmuttaqiin ilahay baa yidhi caaqibada wanaagsan muttaqiinta iskale soo aayad qurana ma ahayn yacnii maaragtay fii khawdin khawdka waxaa la yidhaahdaa yacnii aayad qur'aana waxay ahayd walam naku min almusaliin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idi wa waxaan naquudu kuwa dheeha macalkhaa'id kuwa dheeha macigood ha dheehin weeye ha dhex gelin ha dhuumbanin ha ku lumin laa taquud ha dhuumbanin fii sabbi saadaatin madaxdii hore dhimatay iyo saadaadii hore caydooda alladiina kuwaasoo madow tegay inam iyagu laysuu ma ahaanin biahlin ahal umaahan lizalali sanbalxashad ehel umahe kadaa layidhi marka ayadaa wey ha ku xadgudbin hana caayin waxna ha ka sheegin wa takaafal ka indhalaab can umuurin arrimo badan xaggood ka indhalaab innahu weriyo lam yafus ma liibaano bilxamdi darajada sare kuma liimaano ilaa mandul mooyeene khafala ka indhalaaba hadda takaafulkan meesha ku qorani waa takaaful xikmadaysan wey waxyaalaha qaar inaad u fiirsanin waxaa la yidhi haweenay umula iyo oda weyn midna siduu waxu jiro uma warramaan baa la yidhi waxyaala fara badan iskaga indhalaab waxbaa lagaa sheegi dan ha ka gelin ninbaa nin u soo sheegay wuxuu yidhi hebel baa saa ku lahaa oo hebel baa saa lahaa haa asagoo hadduu ku soo faray oo aad ka soo qaaday ama uu maaragtay uuna ku farinaya dee aduguna aad soo qaaday laba waa mid bud inuu ku soo faray oo ku yidhi ninka arrintaa u gee haddaad ii keentay horta adiga asaga adaan ku necbahay buudha saacaddaa laga bilaabo waayo waxa idhibaya afkiisa waxaan ka maqlay waa adigae isaga maanan maqlaynin buuhi hadduu wuxuu sheegaya aan ahayna hortayduu ka sheegi lahaa buuhi warka horta warka aad soo qaaday adiga weeye bur midda labaad anigana intaa in laeg intaad iga qaadid isagii u geyn mayside taana ku bishaaraysuuri midda labaad ilaahay wuxuu yidhi buudhi bini'aadamka hilibkooda ha cunina markuu i ninkaasi ee hilibka iga cunaye adiguna waad u haysa maxaddaan taa soo adigii u qabanaya buuhi ee waxa weye maarata uu cunaye marka wuxuu yidhi war aad iga qaada mahayee asagii adiga adiga necbahaye orad iga tag idhaaf geel iyo xoolabaa alla ku tiriye ku gee orad idhaaf idan marka watakaafal can umuurin inahu lam yafus kuma limaana bilxamdi darajada sariya mahadda sare oo yacnii ficilkiisa kama xamdi naqo yacnii in tajid cayban fasudda alkhalala haddaad ceeb ka qofka ceebta u qari isam isla akhiika sabciina cudran fain lam tajid faluma nafsaka soo iska ilaali marka iyadaa wey laa tadunu bikalimatin kharajat min akhiika almuslimi suu'an wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmala habal asabab almuaddi alhujuraani bayna almustatiraati ashyaa ima wujuudi zallata min akhiika falaa maxaalata yazil khalaas murkalaa jira meesha markaeda jalla man laa cayba fiihi wacalaa allah baan ceeb lahayna makhluuqoo dhan ceeb bay leeyihiine qof walba ceebtiisa qari sida ambiyadoo kale dadku maxsuub ma ahee xishooyo afkaaga wax kula hadh attakaaful can umuurin hayra maxmuudatin yacni maaragtay oo weliba dadka ilaahay maalmahan dambe ku aafeeyey oo weliba ay ku rafaadsan yihiin yacnihii waa arrin badan weeye wa takaafal ka indhalaab can umuurin arrimo inuu weliya lam yafus ma guulaysta bilxamdi darajada sare iyo waxa weeye maaragtay guulama soo hayo ilaa mandul dul hafala waxa weeye asaga dhanba iska indhalaabay min xusni lislaami ilmari tarku maa laa yacnihi wey laysa yaqlu lmaru min diidin wain xawala alcuslata fi raasi jabal qaala annaadimu raximah allahu tacaala laysa maahanin yakhlu mid ka madhnaanaya almaru shakhsigu min diddin wax ka soo horjeeda wa in xaawala haba isku daya alcuslata fogaansho fii ra'si jabalin buuraha iyo gollaha iyo gollabyada hadduu raba ha ku dhunto ha gale hadduu dadka intuu ka cararo oo waxa weeye meel cidlaha xaynta ku xaraysto taleefonkana dansa waxaa ladhihi waa tuug dadku inay martigeliyo wuu ka cararaya hadalkaa u fiirso hadduu dadka soo dhex tegana ka nabadgeli maayo hadduu ka cararana tayin maayaan dabku habeenka dansadaabaa la dhihi xooluhu dadka inuu imartigeliyo diidi waa bakhayl waa kan waa dabeecadlaaw bababababa warsoo aniga ka carara maadaysaan walaaliyaalo meella ugu dayn wey soomaali meel kugu dayn maayaan biniaadamkuye aayarun iska dhex shabkaxso waxaa tahay unbaa tahaye waxay wax lagaasha waxba ku yeeli maayaan saa laysa ma aana yakhluq midka marnaanaya ama waaya almaru shaksigu min diddin wax ka soo horjeedaoo daba taagan oo dhibaya hee wa in xaawala haba isku dayo alcuslata carar iyo fogaansho fii ra'si jabalin buuraha qawyadoodi iyo dhambacyadoodi iyo magadkoodi iyo baarlagadkoodi iyo meelaha haduraba iska seexde qorofyada hoose ha gala darabu haye fatasalluu biman madaa idaa dulimtumu fatasallaa linnafsi fiihi cazaa'uhu wey waa yahay mil leexo ka leexo ka carar ka fogow ka digtoonow caninammaami isku diraha warka kuusoo xambaaraya waa nammaaga warka namma asluhu nama soo mahayn waa guuriyaha wey wahjurhu ka haajir famaa balaqa almakruuha ilaa man naqal famaa balaqa ma gaadho almakruuha waxyaalaha la koonsado ilaa manduulunbuu gaadhaa oo ku laabtaa naqala soo raray walaa yaxiiqu lmakruhu sayu ilaa baali omana kaha fainama yankuhu calaa nafsi ama famaa balaqa ma gaadhsiiye almakruuha waxa la koobsaday ilaa ma naqal qofkii wax kuu soo raray unba xumaanta ku soo gaadhsiiyey iyo waxaad koobsatay ee kaa kale afka unbu ka yidhiye waxba kuma soo gaadhsiin macnahana waa noqon karaa markaa iyadaa waajiruu ka iskaga fogow namaamka beenaalahay wax magaradka yacnii maaragtay famaa balaqa ma gaadho ay awsal yacnii maaragtay almakruuha waxaa la koobsaday ilaa man qad naqala qofkii unbu dib ugu laabtaa asaga unbaa shallaytade iyo hoogii ku dambayn markaa iyadaa sharu nnaasi min wajhayni weeye buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam yaati haaulaa'i biwejin wa haaulaa'i biwejhin kana weji buu kula dhaqmay kana weji waman kaana yacni maaragtay lisaanatayni fi dunyaa qofka adduunka markuu jooga laba carab leh yajcalu llahu alla wuxuu yeelay lahu isaga yowma alqiyaamati lisaanayni min naarin laba caraboo naara ayuu ilaahay ku dhejiyaa qofka marka waxa weeye qofka yacnihii wararka kala gooshiya asagana ma badbaado markaa ayadaa weye namiimaduna annamaamu laa yadkhulu janna nebigaaba yidhi sala allahu calayhi wasalam waayahay hmm. hadda warkaana sii qaad asagana daari jaara daari daari kula dhaqan kula noolow kula deris jaara daari daartaada jaarkeeda ama gurigaaga jaarkiisaa in jaara hadduu maaragtay uu dhaqan wanaagsan oo fiican asna kugula noolaado adiguna dhaqan fiican oo wanaagsan kula noolow wa bilwaalidayni ixsaana wa bidilqurbaa baa layidhi waljaari waljaari ljunubi baa layidhi deriska adiga ku xiga amaranii rabbii caza wajalla bimudaaraati annaasi kamaa amaranii biiqaamati alfaraa'id sida salaada waajibka iyo faraaisha inaan guta laya amray ayaa bimudaaraat mudaaraadka waa asdaadarka weeye iyo nadaaminta iyo iskudubaridka iyo hagaajinta iyo garab istaaga iyo wehelinta iyo hadduu qof ka dhinta la aasitaankiisa iyo waxaasoo dhan wey jaari kula dhaqan jaara daari daartaada deriskeeda in jaara hadday dhaqan wanaagsan kugula dhaqmaan wa in lam tajid haddaad heli weyd sabran yacnii maaragta haddaad u samri weyd oo dhaqan xun kugula dhaqmaan famaa axlaa maxaa ka macaan badan an naqla guuritaan iskaga guur baa la yidhi waa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jira allahuma innii acuudu bika jaarasu ilaahu dars xun baan kaa magangalay reebaadii uuba guurguuraaye kurre magaalona iga guuraynin oo daris xunaan ilaahu kaa magangalay saasuu dhihi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka iska ilaaliyo man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmud waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarahu waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfahu nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa yidhi maa zaala jibriilu yuusiini biljaari xataa danantu annahu sayuwarisu ilaa aan muday inuu dhexlayaba aljiraanu alaaatun faminhum man lahu alaaatu xuquuqin waminhum man lahu xaqaani waminhum man lahu xaqun waaxidun faama aladii lahu alaaatu xuquuqin fajaaruuka alqariib almuslim waama aladii lahu xaqaan midka labada xaqle fajaaruka almuslimu aydan weeye wa ama aladii lahu xaqun waaxidun fajaaruka adimiyu waa midka dembiga iyo maganta ku jooga fayanbaqii an yucrafa aljaaru xaqa aljaar wain kaana dimiyan markaadaa wey laa yanduru llahu alama fi yowmi alqiyaamati walaa yuzakiihim wayaquul lahum udkhulu nnaara maca daakhiliin alfaacilu walmafcuul marka waxa weeye aad iyo aad marka isooga ilaali waxyaalahaasoo kale markaydaa daari jaara daariye injaara marka maxaa laga wadaa hadduu ku wanaajiyo wanaaji weeye macnaheedu in jaara calayka cafan cafwan in jaara hadduu jawr fal calayka weeye daari la noolow oo dhaqanka u hagaaji jaara daari daartada dar in jaara haba jawr fale haba jawr fale wey haba jawr fale hadduu rabo jaw in jaara calayka wadalamaka wey dulmi iyo waxa weeye dhibaata hadduu ku samay wain lam tajid sabran haddaad samri weydid laba gooraba famaa axla nuqal iskaga guuro maxaa ka wanaag badan oo ka fiican oo ka macaan inaad ka guurtid jaanibi suldaana madaxda ka dheerow waxdar ka taxadar badshow qabashadiisa walaa tukhaasim hala doodin oo weligaa halla murmin oo halla tirsanin mandul idaa qaala markuu yidhaahdo idaa qaala afcalu afcalu waan samayn facala samaynaya halkaa inoo jooga insha allah ilahi idanki adaa billahi tawfiiq wasalam